saakina xarfihii oo reeban ee wasilada beedka sagaashan iyo koobaad waayaan aqrina awan abawan atwan atwan أجون أجون أحون أحون أخون أخون أدون أدون أذون أذون أرون أرون أزون أزون أسون أسون أشون أشون أصون أصون أطون أطون أون أ alif la kor dhigay alif lagu reeb saaki ya maqri alif la kor alif lagu reeb saakina wawow alif laba kor dhigan tanwiinu fatxatayn أب ألف لقر ديغي باء لغرب ساكنة وو ألف لا بكر ديغن تنوين فتحتين أتون أت ألف لقر ديغي تاء لغرب ساكنة وو ألف لا بكر ديغن تنوين فتحتين أثوان أث ألف لقر ديغي سال غرب ساكنة وو ألف لا بكر ديغن تنوين فتحتين أثوان مرتين أيها الحاج أجلق إليه لغة ساكنة وهو ألف لا غفر للتمرين فالعتين أدوان أد أدرك للأدنة أدوان أد ألف بدارك عدو سمعنا قلدان ويدير لها وكدار علينا أدوان أد ألف لك ربيغي دال ورد ساكنة وو ألف لا بكر ديغن تنوين فتحتين أدوان أد ألف لقر ديغي دال ورد ساكنة وو ألف لا والتنوين فتحتين أهو الأب الكفر ليس الأولى ساكنة وهو ألف لا التنوين فتحتين qaafka soomaalida qaa'idahan marka qaafkan igaadinayna aqwan aq alif la kordhigay qof lagu reeb saakina wan wow alif laba kordhigan tanwiinu fatxatayn aqwan aq alif la alif la kordhigay lam lagu reeb saakina wawow alif laba kordhigan tanwiinu fatxatayn أول ألف لقر ديغي قاف ورد ساكنة وو ألف لا بكر ديغن تنوين فتحتين meeshaan awan uu qoray awan aan leena aywan uu qoray sheekh leena ay wan aan leena xarfulinka ay noqonaya soo gedi hal man sir intaas ardayga yeerisa looga dhiga qora le walo yeerra inuu qori karaa raba abasoro atqona atqona atqona ajrama kordhigay ba lagu raad saakina soro soo saad la kordhigay rooro la kordhigay kordhigay naanu la kordhigay عليك فرحة sagaashan saddexaad ardaygu waxay leeyahay waa yeerista looga dhiga waxaa la rabaa inuu fahmi karo xuruufii hijaagii oo dhan oo ta ka wada wa hamsadii oo ta ka horaydo iyadoo kordhi afreeban ta hoos dhigan ta godan haddana ta kordhigan ba reeban ta hoos dhigan ba reeban ta godan ba reeban marka ta kudhawaaqan ti tu tab tib tub tat tit tooba maya tutre toot marka ardayga qoraa la leeyahay inuu marka tacdii u wada horumarsado xuruf dhan uu ku haya muhiima waa loo yeerinaa waa qoraa marka awalkana loo bilaabis soo gedi markaas nakud naakudna nuun la kordhigay alif lagu reeb saakina qud khaalaadoodayda lagu reeb saakina lagu reeb saakiina لولا لا قودي وولا غراب الماتو بالوار baloosigii la kordhiyey bisabil baloosigay algowleeb saakina saasi la kordhiyey tibarin tibirin tib taaloos dhigay bac reeb saakina rinroo laba hoos dhigan tanawinu kasratayn صفحتين kordhigay alif lagu reeb almadu bilaalif laa laam la kordhigay saakina sir saa loos dhigay ro lagu raad saakina taa lagu reeb saakina laa laam la kordhigay alif lagu reeb almadu bilaalisi saqiir meeshaas beeshku waxaan la geystaa sagaashan toddobo tartiilin tiilintaar taa la kordhigay raa lagu reeb saakiina tiilintii taa dhigay yaa lagu reeb almaadu bilyaa lilaam laba hoos dhigan tanawinu kasratayn shanaad markaa ardayga sabuurada u saarta labadiisa ders beesha ku xigo oo sagaashan iyo shanaad ah yeerisaa looga dhigaa allah mustacaan sagaashan iyo lixna yeerisaa laga dhigaa sagaashan iyo toddoba sabuuradaa loo saara maxaa farqiga udhexeeya farqi u dhexeeya wuxuu yahay saarka koowaad feeri waa almadu iyo tanwiinu kasratayn kadibna qin waanun haddana wuxuu keenayaa almadu bialif iyo saakina almadu bialif tanwiin oo damatayn shayطaanu weli maana gaarin axkaamteeda xarfulul yaawa waayahay lanka hooseeya abwaaban iyo afqaalan anhaaran asagana tanuna fatxateenka uu soo celina marka tanuna damatayn iyo tanuna fatxateen iyo tanuna kasrateenka uu awal soo dhaafay ardayga muraajaxaan inuu akriya la rabaa waa beejka sagaasha toddobaad wa tartilin tartilin tartaa la kordhigay ra lagu reeb saakina tilintii taalos dhigayaa lagu reeb almadubilya lilaam laba hoos dhigan tanwiinu kasratayn dhigay sod lagu reeb saakiina wiirin wiiw wloos dhigay yaa lagu reeb almadu bilyaa rimroo laba hoos dhigan tanwiinu kasratayn weliba inagaan axkaamteeda shayطaanun shay shiin la kordhigayaa lagu reeb almadu bilyaa qolun dadaa la kordhigay alif lagu reeb almadu bilalif nunnun laba godan tanwiinu damatayn xarfulqalad waa khadawa shaydaanu shay shiin la kordhigay yaa lagu reeb daalun daabaa la kordhigay alif lagu reeb almaadu bilaalif nunnun laba godan tanwiinu damatayn تنوين ذاتي kordhigay alif lagu reeb almadu bilaalif lallam alif laba kordhiga tanwiinu fatxatayn نخلة نخن لقرديغي خال وراد ساكنة لا تن لا لام لقرديغي تنتا لا بقرديغي سنوين فتحتين نخلة نخن لقرديغي خال وراد ساكنة لا تن لا لام لقرديغي تنتا لا بقرديغي سنوين فتحتين ألف الاسكيل عنا فرحة صرحة فرحة فر فالكرديجي رهلو رب ساكنة حتى حا حال كرديجي تنتا لابا كرديجي تنوين فتحتين فرحة فر فالكرديجي رهلو رب ساكنة حتى حا تفريق تفتال كريجي فلو رب ساكنة ريقا ريرا لصريجي يلو رب المد بالياء قنقف ألف لابا كرديجي تنوين فتحتين تفريقا تفتح كرديجي رب ساكنة لمن لي لم لصيجي لو رب المد بالياء من من ألف لابا كرديجي تنوين فتحتين تعليما تحت كرديجي عين رب تقتل كرديجي قف لو رب ساكنة ريبا ريرا لصديجي لو رب المد بالياء بمبا ألف لابا كرديجي تنوين فتحتين تقريبا تحت يا لكرديجي سين لو رب ساكنة الكم ال ألف لكرديجي لم لو رب ساكنة كم كاف لقدمين لو رب ساكنة يسألكم sal sabiilan sal siin la kordhigay lam lagu raad saakiinan sabiilan siin la kordhig biilan baa loos dhigay yaa lagu raad almadu bilya lan lam alif laba kordhigo sanwiinu fatxatayn markiina zaay la kordhigay mujeedaa zaay la kordhigay ha la iska ilaaliyo zanjabiilan zan zayla la kordhigay nuun lagu raad sakina jabilan ja jiim la kordhig biilan bi baa loos dhigay yaa lagu raab almadu bilya lan lamaalif laba kordhigan tanawinu fatxatayn jusul awal oo qur-aanka kusoo dhimay justan uu dhiman yahay jusul awalka waxaan kusoo qaadanay fatxa kasra dama iyo tanwiintii tanwiino fatxatayn tanwiino kasratayn tanwiino damatayn iyo muduudii iyo waxaa kaloo kusoo qaadanay saakina jusul awal intaasaa wixii ka dambeeyay buga haddar kadib wuxuu ka hadli doonaa xuruuf ardayga shaqal bari maayo way ardayga shaqlada uu soo bartay sooma ah, arday kadib wuxuu ka hadlaa xuruuf waay xuruuf wuxuu loo siri xuruuf alqalqala xuruuf alqalqala waa shan xaraf soo ma goormaa la qalqaleeyaa markay markay reeban yihiin oo sukuun saaran yihiin iyo markay aakhirka kelimada ka galaan aakhirkana bishardi maxaa loo xidhaa ah, markaan ku istaagno sukuun carab loo imaanaya sukuunka carabka awgiis waxay qaadanayaan xuqumuqaqalay qaadanaya markay marka gadaal ku jiraan qalqaalah ma dhahay waayo way ka dhici kartaa qalqaladaa haddaan wasli aan samayno way dhicima taagnaanayso laakiin midda aan dhicino markasta taagan oo sukuunka cadowgu saaran yahay waxaan leenahay qalqaal aan leenahay marka hingaadinayna waxay raacdo marka in la yidhahdo aqabil markii hingaadinaa oo kale aqabil laba wejiyaa kuu banaan labada qooba waxay tataa waxay style magaciisay eh, xuje haysata inaa idhaahdo aqbil aaqo alif la kordhigay qaaf lagu raab saakina xarafu lqalqoola bil baa loos dhigay laam lagu reeb saakina inaa idhaahdo oo ku hormaro saakinka ama inaa idhaahdo aqbil aaqo alif la kordhigay qaaf lagu raab xarafu lqalqoola saakina bil baa loos dhigay laam lagu reeb saakina maxaan sameeyey mar saakin aan hormaray marna qalqalan ku hormaray qolada saakin ka horumaraysa waxay leeyihiin xarafkan goormuu noqday xukmun qalqala goormuu qaatay marka uu remi lidalika saakinaan ku hormaraynaa waxaan ku hormaraynaa saakina qolada dhahayso xarf la qalqalaan ku hormaraynaa kadib saakina sheegayna dhahaysana waxay leeyihiin saakinka iyo xarafka yaa weyn xarafkaa weyn lidalika xarfkan ka hormarana bacda dalikaan saakina sheegana madaa xaraf buu ka wan yahay marka labada wajiba dhankaad utumi karto ku banaanta anigu waxaa rabaa difca inaan soo saaro oon u hormariyo xarfu qalqala saakina difcada kursi inaan iraado saakina xarfu qalqala inaan iraado ya mara qaarkan ardayda labada lusu raacaya oo wada qabanaya lakin sabta lagu sharmay qabsanaya eenigaada marka aqobil midda kale darsigaa markaa qoris ardayga aa ah kow ba ku hormar sheekh wuu ku socdaa qudba jadin ku socdaa somaa taga tartiibtaasu ku socdaa laakiin ad waxaad samaysaa baada ku hormar jiimka ku xeji maxaan ku xijinaynaa daal ku xeji maxaan ku xijinaynaa oo ku xeji maxaan ku xijinaynaa qoof tartiibtii xuruufi jaabisku yaqaan ardayga farfaroo ku soo baxay marka tartiibtiis wax kuu qabana asaga marka أقبل أقبل أقبل أقو ألف لقربيقي قاف لقرب ساكنة حرف القلقالة بالبالوس لقي لم لقرب ساكنة أقبل أقو ألف لقربيقي قاف لقرب ساكنة حرف القلقالة بالبالوس لقي لم لقرب ساكنة تقهى saldhigay qaaf lagu raad xarful qalqoola saakiina hawr haa la kordhigay ra lagu reeb saakiina يرفض يرفض يرفض sansanaa fudud lama jeesto labada weji maxana waa laga sumi karaa leego isku mid midkaad u barato ha ku fudud midkaad u barato ha ku fudud waaya yaa qoobiidu yaa qoobiidu yaa qabiidu yaa qo yaa la kordhigay qof lagu reeb saakina xarafulqalqoola bidu may dhigay duudood la gooday marka waxaan ku hormaraynaa qalqalada yuqridu yuqo yaa la gooday qaaf lagu reeb xarfu lqalqoola saakina fii duriira loos dhigay duudan baa gooday ربي قاف له رب حرف القلقالة ساكنة ناه نان لك ربي ألف له رب المد بالألف صقيل هو هلا جودي bilaalif saqiir ma humaa miim la kordhigay hum halagooday miim lagu ree taqasus taqasus taqasus taqo taa la kordhigay qaaf lagu raab xaraful qalqala saakina sus صاد لا قولي صاد لو ريب ساكنة تعصد laakiin aan ku hormayna markaan saan labada ugu barana macna shaqoro shaqoro shaqo shiin la fadhigay da lagu raad saakina xarafulqalqoole roora la kordhigay kordhigay cuucayn laa gooday xarafulqalqoola baacuu baabaa la kordhigay in la الرقيب يا haaha la kordhigay alif lagu reeb almadu bilif kordhigay baan lagu reeb xarafulqalqoola saakiina caatin caacayn la kordhigay tinta laba hoos dhigan tanwiin kasratayn keena كا كاف لكرديغي مجمع مجمع مج ميم لكرديغي جيم لكرديغي جيم لورد ساكنة حرف القلقالة هر ها لكرديغي راء لورد ساكنة xarafulqalqoola calnaacal cayn la kordhigay lam lagu reeb saakina naanun la kordhigay alif lagu reeb almaadu bilaalif lacago hingaadinaayo muqaaqan ku imaanay yajtabii yaa la kordhigay jim lagu reeb saakina xarfulqalqoola tabita taa la kordhig bi baa loos dhigay yaa lagu reeb almadu bilyaa dadna shaashin la kordhigay dadna dad daa la kordhigay daa lagu reeb xarfulqalqoola saakina naanu la kordhigay alif lagu reeb almaadu bilaalif dalkii xarfuka qalaa adiga sheeg ladaan daalkii xarfuka qalaa waynu ku yidhahdaa daalka dambe ayaa ah qalqala kan horena qalqala ma isfahamsay muhimu yadkhuluun yadkhuluun yadkhuluuna yada yaa la kordhigay daa lagu reeb xarafu lqalqala saakina khuluuna khu khaladood luna luun almaadu bilwaaw naanum la kordhigay ita la kordhigay dhigay alif lagu reeb almadu bilalifi saqiir ha la kordhigay alif lagu reeb almadu bilif sadaraka sadaraka sadaraka sadar saad la kordhigay daal lagu raab xaraful qalqaala saakina rakaro raa la kordhigay ka kaaf la kordhigay sadaraka sadar saad la kordhigay daal lagu ardayga si nadiifa loo baraa laakiin ba oo kale marka la qoraya laba laynaa qoro soo ma laynka kore basteeda qore laynka hoose yeerisku ku qaadana jimka laynka kore u qor laynka hoose yeerisku si ama adaa dooka iskale kan hoose u qor kan korena yeerisku si ilaa hadeer marka la yidhaahdo qoraal ahaan jimka oo kale hadeer laynka hoose ayaa wax uga adag wax kaas ku jirtaa kan kore waa fududya kelmaadku adeegsana marka xaraf kasta muqalqala laba layn ka dhigay leenka kore ardayga waa loo qora waa la baraa waa u akrina wuu akrina wuu akrina maca maalmaha dambe leenka ka hooseeya loo yeerina suu u qor waa xuruufu qaqala ardayga qaqalada hala baro waayo ardayga dhunku fartan dhammeeyo uu ka baxo waxaan rabaa asagoo qawaacid wax badan ka fahamsan uu qur-aan ku bilaabo ya falahum ajarun ku dhahay ajarun oo ku qalqalaynay oo falahum ajrun asoo dhehaynin us qur-aanka u taa faa'idaas laga helaa waayo soo gedi waqtigu waa dhammaaday insha allahu tacala hadduu ilaa yidhaahdo eh, waxaan ku ekeynaynaa eh, meeshaan ku naqif insha allah hadduu ilaa yidhahdo haye wax su-aalaha waa qalabka wax su-aalaha